بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام الأتقياء البررة وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد كتاب اللباس ودرك kitaabkii baab libaas baabkii dharka ka warramaya wey dharka iyo sheegidda uu halkan ku sheegay waxay u socotaa iyadoo salaadu u baahan kitaabu salaad baynu ilan ku jirnay shuruudda salaada waxaa ka mid ahaa satrulcawra cawrada in la qariyo oo la asturo maxaa lagu asturaya dhar baa lagu asturaya qofka goortu ka ansaxayso waktiga salaadu ka ansaxaysa waa marka cawradiisu asturan ya bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjid waa shardu min shuruudi asalaa sidaa darteed buu halkan u keenay shuruuddii salaadana waynu soo qaadanay qaybaheedii kale tahaaradii xadadkii oo laga nadiif yahay istiqbaalu lqibla dukuulu lwaqt wa satru lcawra baabkan isaga ahi aadaab buu leeyahay ta inuu qofka muslimka ay ogaado marka u horeeya qofka rag iyo dumar ba ilahay waxa uu faray inuu cawradiisa qariyo macnaha cawradoo la qariyaa aha qofku wax uu ikhtiyaar iyo xorriyad u leeyahay sida ummadaha qaarkood qabaan laakiin waa waajib shay farala wey oo qaawanaantuna waa foolxumo asturnaantuna waa qurux marka qofka muslimka ahi kolkuu labisanayo quruxa u ahaato haddana ilaahay buu ku adeecaya shay cibaado ah weeye mar hadduu amar rabbi fulinayo aayadda aynu akrinay waa muujinaysaa ilaahay wuxuu uhi yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid wakuluu washrabuu walaa tusrifuu innahu laa yuxibu lmusrifiin cunnadii iyo cabiddii iyo dharxiirashadii intaba ilaahay wuu isku daray waa aayaddaa suurat lacraaf israafkiiyo xadgudubkana wuu diiday waa nicmo ilaahay uu na siiyey dharku nicmooyinka ilaahay ummadda uu siiye mahadnaqa mudan weeyi waanu ugu madno sheegtay qur-aanka dhexdiisa yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaarii saw-aatikum wariisha walibaasu taqwa dalika khayr bani aadamkii ilaahay waa u baaqay waxaanu leeyahay waxaan idinku soo dejiyey dhar ayaan idiin soo dejiyey waa nicmo ilaahay caalamka kore uu ka keena cawradiinna ayuu afkurayaa quruxna wuu idin yahay laakiin aayadda ilaahay wuxuu ku sheegay waxaa la afkurayaa jasadka keliya maahee ruuxda iyo damiirka qofka iyo qalbigiisuna asturnaan buu u baahan yahay oo qofka jidhkiisu siduu ugu baahan yahay cuno ayay ruuxda qofku ugu baahanta qofka jidhkiisu siduu asturnaan ugu baahan yahay ayaa ruuxdiisuna ay ugu baahanta baahi ka badanba tan jirka markaasaa ilahay uhi walibaasu taqwa dalika khayr dharka alla kacabsiga ayaa ka khayr badanba mid walba oo ruuxdu iyo nafta qofku waxa ay ku asturan tahay cilmiga iyo alla kacabsiga haddii ay labadaa weydana way qaawan qaawanaan weliba ka fool xun tan jirka qofku had iyo jeer marka uu jaahiliyay jahligu waa cawro oo sida uu qofku u yakyaqsoodo ama uu u khajilo marka maradu ay ka dhacdoo kale noocaasoo kale uu jahliguna la mid yahay ma baaluk iyadoo aqoon lagaaga fadhiyaad waxba garan weyde maxaad u malayn iyadood wax sheegtoo wax fashilanu noqday maxaad u malayn qofku dee maaragtay khajilaadda uu qaadoo kale unbay la mid tahay kan jidhkuna sidoo kale weeye cilmi la-aanta iyo cabsi la-aanta labaduba waa cawro xagga ruuxda ah markaasaa ilaaha uu tilmaamay walibaasu taqwa dalika khayr libaas alla kacabsiga dhar ilahay uu ku tilmaamay aayad kale ilahay uu inoogu marno sheegtay wajacala lakum saraabiila taqiikum lxar wasaraabiila taqiikum ba'sakum dharkii dagaalka laga xidhanayay iyo kii qabowga iyo kulaylka idinka celinaya labadaba ilaahay uu idin yeelay وcلمنah صنcة لbوث لكم لتxsiنkم مiن بأسiكم فhل أنتم شhاakiرuuن waa نicmo u baahan in lagu mahadنqo نicmo شhuكri iyo mahadنq u baahan wey rasuulku salى الlahu عalayه wasalam sidaa qur'aanku inoo faray afturnaanta waajibna uga dhigay buu isaguna inoo faray markaasaa wuxu uhi kulوu واشhربوا واlbثوا وتصدقوا fii gayri israafin walaa makhiila cuna oo cabba oo dharka xidha oo sadaqo bixiya iska ilaaliyana kibirka waxa la idhaahdo kibirka iyo xadgudubka labadaana iska ilaaliya marka qofku mubaaxaadka iyo waxaan ilaahay u xalaaleeyey iyo nicmada uu siiyey waa inaana la gaadhin heer xaaraantinimo taasi waxa weeyaan xukumka dharka inaad ogaato xagga adaabtiisa aan si kooban u dulmarno muqadama ahaan intaynaan baabka bilaabin kutub libaas kutubta dharka ka hadasha fiqi iyo xadiidba ayaa ay kaga warramaan culimadu wixii xalaalaya wixii xaraama iyo adabiyaadka laga doonayo qofka muslimkaa ah marxidhashadiisa qodobadaa waxaa ka mida qofku waa sida baabkaba sheeku u badin doonee waxa u xalaalahun wixii aan xariirta iyo dahabka ahayn raggii nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam xariif iyo dahabka ama xariifta qofka ku xidhaa waa ninkii muslimka ahaa adduunyada qofka ku xidhaa aakhira kuma xidho hadduu jannada galo xataa waa loo diidayaa wey sidaa darteed qofku waa inuu ka feejignaado waa xaraam wey waxyaabaha inaga xaraamta ah waxaa ka mid ah qofku maradiisa in aanu jiidhin waa raggii wey oo ay noqotaa mid dayigii iyo dhaqankii islaamka waafaqsan siduu nebi maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam aad baanu arrintaa uga digay markaasaa wuxuu lahaa maa asfala kacbayni min alizaari fi nnaar wixii labadaa qoob ka hooseeyaa naartu gelaya macnaa qofkii unbaa dee naarta ku gelaya laa yanduru allahu ilaa man jara izaarahu khuyalaa aw man jara sawbahu khuyalaa ninka ragga ahi hadduu maradiisa jiido dhulka Ah, isagoo kibir iyo xaraga ay ka tahay waxa uu gelayaa buu leeyay nabigu alayh ilaahay ma eego eegma naxariista kuma eego maalinta qiyaamee dadku eegmada naxariista ilaahay ay u baahan yihin labada xadiis waa saxiix waxyaabaha iska wanaagsan waxaa ka mid a ah. dharka kiisa cad ayaa uu nabigu si gaara ah u dhiirigeliyey iyada oo ka kalena uu xidhan jiray ku madow iyo ku akbara iyo ku cad intaba uu xidhan jiray laakiin kanuu si gaara u dhiriyo waxa uu lahaa ilbasu lbiyaad fainahaa adharu waadyab wakafinuu fiiha mawtaak dharka cad xidhay isaga ayaa nadiifa isagaana daahira oon wax wasakha qarsanaynin kuwiina dhintayna kafan uga dhiga markaa qofkii ka dhintayna waa lagu kafmayaa kii muxrimka ahaa ee xajka xidhnaana waa xidhanaya xadiidkan ubaa intaba u wada daliila oo sidaad anugu dharkan kalarka iyo midab kale isaga xidhan karta ayaa qofkii dhintayna loogu kafmi karaa kii muxrimka ahaana uu u xidhan karaa ee macnaheedu maaha kafan cad haddii la waayo ama qofkii xaajiga ahaa uu waayo wax cad inaanu dee waxba soconaynin maaha waa sidii afdalka ahayd sidii adigaba kuugu fiicantuma iyagana ugu fiicanta saasaa habboon in loo fahmo waxyaabaha qofka muslimkaa ah, gabadha u habboon ama daruuriga iyo waajibka ah waxaa ka mida inay maradee dheerayso iyadoo qarinaysa cagaha ila cagaheedi waa cawro yaa ayuha الnabiyu qul liazwaajika wabanaatika wanisaaءi اlmu'miniina yudniina calayhina min jalaabiibihin aayaddii kale walyadribna bikhuburihina calaa juyuubihin aayaadkaasi baa ilaahay uu ku faray in gabadhii jidhkeedii ay wada qariso jidhkeedii wada qariso waaya waxyaabaha raggii loo diiday xagga libaas ahaan ka xaraamta horeyn usoo marnay atakhatumu bidahab bahalkii dahabka loodhan jiray in fargashi laga dhigto iyo saacad iyo dadka qaarkoodna saacad baaba isaga qaata qaarna fargashi bay ka dhigtaan raggii uma banaane waa ka xaraam weeye horeynu usoo marnay libaaska ama marxidha habxidhashada aan hagaagsanayn waxaa ka mid ahaa ishtimaalu samaa qofkii oo maro keliya kuun isku duuduuba waxna kama qabsan karayo waxaana laga yaabaa cawradiisii si dhaksa ah inay u faydnaato wuxuu nabigu oo kale calayhi salaatu wasalaam qofku inuu ku lugeeyo kab keliya kab iyo karinkiila waa isku mide kab keliya inuu qofkii gashado uu ku laangareeyo taana waa diiday shaydaankaa dhaqankiisu yahay waxyaabuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam xaaraantinimeeyey ee weliba uu nacdalay qofka waxa ka mid ah in rag iyo dumarku isweydaarsadaan dharka macnaa dumarkiina xidhaan dharkii ragga raggiina xidhaan dharkii dumarka waa dhibka jiro wey oo dee gabadhi ay isku taagto un dharkii ragga lagu yaqaano ninkiina dharkii dumarka lagu yaqaano iyo wasaakyadii iyo markaa sidii ilaahay u abuuray daa uu qawaday meeluu ku socdu ka dhici doono dee waa naarun wuu nacbalay rasuulku sala allahu calayhi wasalam kuwa ragga ee dumarka isu egeysiinaya allaha nacdala kuwa dumarka ah ee ragga isu egeysiinayna allaha nacdalo shaygana hadduu nebigu ku nacdalo qof waa kabiiratun min alkabaa'ir dunuubta waaweyn bay ka mid waxyaabahay gaaladu maanta dadka ku dhiiriyaan bay ka mid inay gabadhuna isku taagta unshaar iyo surwaal ninkuna weesaakiyo kuul uu gashado ya isagoo alaabtii dumarka dee malaa iska baadi doonaya waa khatar cadiim weeye isweydaarashada noocaas oo xaraam waxyaabaha adaabta ah waxaa ka mid ah qofku marka uu xidhanayo kabaha iyo labiskaba inuu midigta ku bilaabo bidixdana ku dambaysiiyo horaynu usoo aragnay taana xadiidkiibaa nebigu ku faraya calayhi salaatu wasalaam adaabta waxaa ka mid a ah qofku markuu mara cusub xidho inuu bal isku dayo maryihiisan kale inuu cid wax ka siin karo haddaad adigu qaar labis ku dhacday kuwaaga duugaana qaar kale wax ka sii oo bulshada ka mid ah iyo inuu ducaysto ducaduu nabigu jideeye calayhi salaatu wasalaam xadiidka xasankaa kusoo arooray waxa wey allahuma laka alxamdu anta kasawtanii asaluka khayrahu wa khayra maa sunica lah wa acuudu bika min sharihi wa shari maa sunica lah ilahay walaa mahadley dharkani siiyey waxaan kaa magan galay sharkii loo sameeyey iyo sharkiisaba waxaan ku weydiisanayaa dharkani khayrka uu leeyahy khayrkii loo sameeyey adaabta waxaa ka mid a haddaad aragto qof walaalkaaya oo soo labistay rag iyo dumar mid kasta ade wax u kordheen dharkaas in adiguna aad ku hambalyayso oo kelmadaad odhanaysaana ay tahay siduu nebigu yidhi abli wa akhliq dharkan allaha ku daaya intaad baali intaad dhammaysanayso unbay ka dhiganta allaha noo kaa daaya intaad dharka dhammaysanayso hebelow sidaasuu nabigu ugu duceeyey umu khaalid markii uu arkay iyadoo dhar wanaagsan xidhan diintani waa diintii nadaafadda iyo isqurxinta dharkoo qura maahae qofka muslimka ah jidhkiisa iyo timihiisa iyo dharkiisuba inay nadiif noqdaan wey ilaa baabulibaas baynu maraynaa islaamku ma yaqaano qof raamaysta oo fool xun oo laga wiswisayo oo weliba welina sheeganaya wixiisii xumaabu waxaa xil kalena kusii daray taasi waa nidaamkii kaniisadda kaniisaddaa odhan jiray qofba qofkuu ka foolxun yahay ama uu ka aradan yahay ayuu ilaahay uga dhow yahay dabeetana booraan dacwaday geli jireen arrinkaasi arrin hagaagsan maa nabigu calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiyaa ah ku soo baxay iyadoo timihiisa iyo garhkiisu ay iska yar basaasan yihiin markaa nebigu astaan buu siiyo ishaaruu siiyo garhkii iyo timaha ayuu ishaaru yihi malaha soo maydh si aanu dadku u wada maqal ayuu laydh buu ku shiray uu leeyahay macnaha garhka iyo saasoo adugu ishaaru siiyey ninkii wuu fahmay oo dib intuu unoqduu soo meedhay madaxii iyo alaabtiisii o dhan wuu soo feeday oo soo sariidaysto isagoo dhaagaa buu yihi wuu ku farxay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaasuu uhi sidaasaa ka wanaagsan inuu midkiin yimaado isagoo garhkiisa iyo timihiisu ay isku marmeenoo u eg shaydaan sidanaa ka fiican sidaa hore xadiidka muwadaabu kusugan yahay waxaa sheekhu aada ugu bixi doonaa in ay xaraam tahay xidhashada dahabka iyo xariirta labadaba ragga ay ka xaraam yihiin xikmadaha islaamku uu uga raggii dahabka iyo xariirta ayay ka mid tahay in dee diintu waa diin lquwati waljihaad qofka muslimkaa ah waa qof awood lahood diyaarahood muruqyadiisu ay giijisan yihiin ragga ahi marka arrimaha uu isticmaalona uu yaro daciifaya sidii dumarku isku yar daadan taa looma baahna baynama oo la yidhi dumarka awaman yunashau fi lxilyati wahuwa fi lkisaami hayru mubiin korintooda iyo kabitaankooda ay ka qayb tahay ictibaar iqtisaadiina way ku jirta xagga dhaqaale siiba dahabka oo kale waxa inoo waa kaydka iqtisaadiga ah ee la dhiganayo wey marka haddii dhinacyo fara badan loo isticmaalo dadkii oo dhami wada qaato wiciyadii laga samaysto dhaawac baa soo gaadhaya xagga dhaqaalaha waxaynu intaasii raacin lahayn dumarka libaaskooda iyo zayigoodu dheeraad buu kasii leeyahay ka ragga oo dee shuruudo ilaa sideeda buu leeyahay maadaamay cawro tahay maadaamay afkurnaan dheeraada u baahan tahay marka inay nidaamka noocaasa raacdo gabadhuna waxay ikhtiyaaru leedahay maaha wax dhaqana ma aha laakiin waa shay waajib ahoo aayadda salaada iyo sekada iyo xajka amraysunba xijaabkana sidaa waa martay soo akriyayna goortii dhawey waktiyadan dambe waxay iska badan leexleexasho badan oo dumarkii aada yaabayso iyo hablihii sida ay dharkii u xidhanayaan mahalaha faf yaryar oo laysku dhajiyey iyo mararka qaarkood aada arkayso niqaabkii oo sidii loo isticmaali jiray si aan ahaynba meeshiiba ka baxay gabadha dinaca khafiifana way iska gashan tahay ilaa dhudhumadiina waa u faydan yihiin haddana niqaab bay ku taagan tahay <laughs> ma ay marisay bay iskaga qarinaysaa ma qof garanaya iskaga qarinaysaa bahalkiiba waa la daba rogayba marka sida saxda ahi waxa weeye qofku in uu yeesho waxa uu isku qarinaya wax shuruudihii le jirkii oo dhan wada qarinaya oo aan ku dheganayn oo jidh macaanku dhahda aan ahayn dhib khafiifa udgoonayn dharkii gaalada u egayn shuruudihii dee macruufka ahay cuqubo badan buu nebigu u yabahay calayhi salaatu wasalaam dumarka akhirusamaanka soo baxaya aada furnaantan islaamiga aan ilaalinayn markaasaa wuxuu lahaa sinfani lam arahumaa laba qoloo weli aanan arag oo aakhirusamaanka iman doona jannada intay galaan iska daayo urteeda ma helaan marka waxa uu ku daray nisaaun kaasiyaatun caariyaatun maailaatun muumilaat waa dumar waa xidhan haddana qaawan saddex joob bay culimada ku fasireen waa gabadhii oo dhar askula xidhan laakiin gacmaheedii iyo qoorteedii iyo cagaheediiyo baa bannaan ama dhar way xidhantay laakiin way isku dhajis buu noqday dharkii ku dhajisan sida iminka moodada socota ay isku dhajinayso ama wuxuu noqday dhar khafiif oo shafaaf oo laga arkayo jidhka saddexda qayboodba qofku ciqaabta waa ku mutaysan karaa waayo laakiin sheekhu dhinaca uu kaga hadlayaa isagu waxa weeye xariirtii inaan la qaadanaynin oo raggu waxa uu salaada isku asturaya aanu xariirta noqonaynin xaalad gaar ahoo marka daruuro iyo cudur yimaado mooyaane baab libaas wacan abi caamir alashcariyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxu uhi layakuunanna min ummatii ummaddayda waxaa ka soo bixi doona dad yahow aqwaamun qoliyo yastaxiluuna xalaashanaya alxira sinada iyo baasha xariirta laydhaa ummaddan kuwaasaa ka soo bixi doona buui ayaan darada dhacay qaar xalaashanaya xirku waxa wey farjulmara cawrada gabadha wey cawrada gabadha dariiqo aan ilaahay ugu xalaalaynin ayuu ku xalaashanaya macnaa sinadii bay arkayaan wa xalaalo iska xorriyadoo caadiga sida dhacday dee mujtamacaadka sheeganaya inay horu sidoo kale xariirtana waa iska xalaashanaya markaa qofku xariirtiina uma arkayo inay xalaal tahay sinadiina uma arkayo inay xaraam tahay labada arrimoodba ayaan darada iyo cudurada ummadda ku dhici doona aakhiru zamaanka inay yihiin buu tilmaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam shayga xaaraan tahayna isagoo xaaraana hadduu qofku sii xalaashado waxa weye dee wuu ku gaaloobi karayaaba waa ku gaaloobaya marka digniinta uu dheeraadku nebigu sii bixinaya calayhi salaatu wasalaam taa weyn marka sinadu waa sino waa shay xaraama marka ay dabadda usoo baxda dadku iska xalaashada ee la jahro ee la isugu faano iyo marka qof xumi shuuqsanayo qarsanayo laba arrimood aada u kala khatar badan weeye waa ummaddii buu nebigu leeyahy ummaddayday ka mid yihiin marka inkaar ummadda ku dhacayso oo u baahan inay iska ilaaliyaan ay ka feejignaadaan inay ayaa la arki doonaa xukmu libaas yakuunu calaa arbacati anwaac dharxidhashadu ilaa afar qaybood bay noqon kartaa guud altaxriim alcaam rag iyo dumarba shay ka xaraama oo ah masala dharkii sawirka lahaa ama dharkii uu qofku soo xaday waxyaalaha noocaas ama dharkii dee nijaasta ahaa rag iyo dumarba kaasi waa ka xaraama iyo taxriimun khaas xaaraan cid gaarahun ka xaraamoo dee waa xariirta iyo dahabka raggii ka xaraamtae dumarkii xalaashoo ah wa taxriimun qaari iyo xaaraantinimo muaqatahoo wakti kooban qofka shaygan xidhashadiisu ka xaraam yahay tusaale wuxuu kuu siiyey masalan qofkii camalka xidhnaa xaj iyo cumro dee waxaa loo diiday dharkii tolnaa waa ninkii labadii go ee cadcadaa loo ogolaa isaga marka intaa uu camalkan xidhan yihun bay xaaraamtinimadaasi ka kooban waaya alraabic alxil wa huwa alslu fi llibaasi wagayrihi min alcaadaat arrinta afraadna waxa weeyaan waa inuu xalaal yahay haddaba wax kale oo xaaraan ka dhiga aanu jirin wacan xudayfata radia allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu diiday an nashraba inaanu ku cabno sharaabka biyo iyo sharaab kaleba fii aaniyati adahabi waalfida wiciyadda dahabka iyo lacagta wa an naakula fiiha inaanu wiciyaddaa wax ku cunana wuu noo diiday wa can lubsi alxariiri waaddiibaaj xariirta iyo diibaajka inaanu xidhanno diibaajkuna waa qayb xariirta ka mid a taana wuu noo diido waa naga xalaantinimeeyey haddaanay ummadda islaamka asxaabta hormuudka ka tahay wa an najlisa calayhi inaanu ku fadhiisanno oo barkimooyinkii iyo kuraasidii iyo faraashyadii aanu duldhigana iyadana waa mamnuucay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkaas saxiixa ah ee bukhaari ku sugan wax nasakoo ka daba yimi ma jire ragga iyo dumarka labadaba waa ka xaraam wiciyadu in wiciyad laga dhigo ama hudheel hala dhigo midna lagu dalxiisayo ama carwo lagu iibinayo ama guri ama ama waxa lagu cunayo ama ha lagu qurxinayo mandar jamaaliya ha laga dhigaye maya ku cunidda iyo ku cabidda waxaa la mida ibtikhaar iyadoo la yska samaysto sain hore usoo aragnay kitaab alawaani bilowgaynu kusoo marnay marka iminka intuu halka sheekh u keenay waxa weeye xariifta iyo diibaajka diibaadkuna waxa weeye qayb ka mida hun xariirta oo maaragtay waa nawcun min athiyaab min hiyaab alxariir nebigaa nahiyey waxaasi haddii uu manhi noqdo min arasuuli sala allahu calayhi wasalam waa inuu xaraam yahay ina haadayni xaraamun calaa dukuuri ummatii xillun linisaa'ihi wuxuu nebigu qaadayaa oo ummadda far waaweyn uu ugu qoraya oo ku tusayaa dahabka iyo xariirti labada gacmood oo aada labadaasi buu leeyahay ummad yahay labkiina waa ka xaraam dumarkiina waa u xalaal dumarkana weliba dee markaana wiciyad ka dhiganaya inaha qaarkood laga soo reebi karo kitaabka bilowg bilowgiisii baynu kusoo marnay hadduu qofku matal xubin jidhkiisa ka midi ah wax noqdo sida iligii iyo sankii iyo meelahaasoo kale iyo fuqan meelo ka mid ah ilaa curfuda waa kii nebigu u ogolaaday inuu sanka intaa hore jidhicda ka samaysto dahabka kadib markii uu wax kale oo dhan oo u gashaday ur iyo wax keenay xeedhadiisii laftigeedii waa ti lagu kabay bahashan la yidhaahdo lacagta marka wixii yara noocaasa mooyaane waxaa waaweyn maya وعن cمر رضي الله عنه قال نhى رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم رasuulkii ilaahay wuxuu diiday عan lبس الxريir baasha xariirta laylaa xidhashadeeda ilaa mawdica usbucayni laba farood in la eg mooyaane aw alaain saddex aw arbacin afar afar farood in la dhiga mooyaane muttafaqun calayhi walafdu limuslim imaam muslim baa kitaabkiisa lafdiga kusoo saaray labada sheekhba macnaha xadiidka waa wada wariyaan afar farood in la saaro liid afar farood la eg mooyaane intaa waa laga soo reebay wacan anasi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed rakhasa wuxuu u ogolaaday licabdiraxmaan ibni cawf asxaabigii cabdiraxmaan ibni cawf la odhan jiray wazubayr ibni cawaam labadaa asxaabi ee ka mid ahaa raggii qaaliga ahaa ee samada lagu bushaareeyey fii qamiisi alxariir xariirta shaarkeeda ama toobkeeda qamiiskeeda ayuu u ogolaaday inay xidhaan fii safarin socdaal ay ku jireen buu u ogolaaday muxuu ugu ogolaadu dadka uga dhex saaray min xikatin cadho kaanat bihima iyaga ku sugnayd cadha ay cadhoobeen daraaddeed ayuu u ogolaaday u yihi waa isticmaali kartaan waay marka waxaynu maraynaa mustanayaadkii shayga manhiga ahi mustanayaad buu yeelan karaa shayga qaacidada caam tahay mustanayaad bay yeelan kartaa mustanayaadku waxa wey waxyaaba laga soo reebay waxyaabaha shaygaa xaraamtaa laga soo reebay xalaashaa waxa noqon kara sida xadiidka hore uu tilmaamay marada wax yaroo koonayaasheeda lagu qurxiyey kalarka iyo saynu ku arki doonno jubbadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam kalarkiisa iyo jeebkiisa iyo meelaha lagu qurxiyey oo yaroo kooban dee afar farood iyo saddex farood iyo laba faroodbu xadiidku tilmaamay xaalada kale iyadana la saamaxay xariiftii waxa weeye raggii loo ogolaaday xaalata daruura kolka qofkii baahi ay timaado walaakina adaruurata tuqadaru biqadariha marka la leeyahay qaacidadan ina daruurata tubiixu lmaxduur baahidu waxa ay xaraamta xalaal ka dhigtaa qaacido kalea la socoto lagu sii lifaaqaya oo odhanaysa walaakina adaruurata tuqadaru biqadariha baahidu xalaasha xaaraamta xalaal ha ka dhigta laakiin heerkeedaa lagu xadidaya maalan haddii qofkii loo ogol yahay inuu xariirtii xidho cadhadan ku timi sidan uu labada saxaabiba rasuulku ugu ogolaaday sala allahu calayhi wasalam dee macnaheedu maa inuu dhowr labis ka samaysto inuu dhowr labis ka samaysto oo cumaamada uu ku xidho oo furaashkii uu u samaysto oo meelo badana uu kaga maarmi karo iyo siyaabo uu kaga maarmi karo inuu ugu luga fidsanaya maaha waa sidii baktigo kale oo baktigaba markan loo xalaaleeyey qofka gaajo qabatay daraaddeed dee inuu sahay qaatuu muqmadaysta maaha ee waxa weeye wuu ku yar gaajo beelayaaba markuu ku gaajo beelo wixii kalunbuu sii gudbi doona marka labada waataynu habeenkii dhaweyta soo maraynay kumuu ahaa kii ku dayray saxaabigan cabdiraxmaan ibni cawf ee uu cumar ka dhicinay ya kumuu aha khaalid khaalid baa yidhi sawka cabdiraxmaan bin cawf ka xidhan markaa sababtiibuu miyaad la mid tahay waa kii cumar lahaa cabdiraxmaan maxaad ugu dayanaysa ka rifa oo marada nin walaba in gooso lagu ciqaabo intaas waaya min xikatin kaanat bihima waxbay ka tartaa marka haddii dhakhtar aamina oo lagu kalsoon yahay oo looga qaateena oo macrifadu leh cilmiga daaweynta uu sheeguu yidhaahdo waxaa xaaraanta ahay waa u dawo waa maaragtay la isticmaali doonaa waxyaabaha qaarkood waa mustanayaadkii shaygaa manhiga ah la diiday waxyaabihii laga soo reebay weeye taas wacan caliyin radia allaahu canh qaala wuxuu uhi cali kasaani nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed wuxuu ihuwiyey macnaha isiyuun bay ka dhiganta xullatan siyaro bedlad xariira ee marka meelaha laga keeno ama wadamada gaalada iyo dhulkaa laga soo waariday ama nebiga loo soo hadeeyey asxaabtu u qaybin jiray isagoo waxba ma biirsan jirin rag iyo dumarba waa ku faraqi jiro wixii loo keenay uu siin jiray marka badlad siyaraa siyaraadu wuxuuna ka sheegaysaa waa nooc ka midahun macawisaha iyo dharkan la xidho isku jooga ah khutuud safr waxyaaba maaragtay liidadna leh taasuu yii war bal qaado badladan caliyow waa xariir fakharajtu fiiha anna waabaan ku soo dhacay buui fadladii u siiyey fara'aytu alqadaba cadhadii waxaan ka arkay fii wajhihi rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii aan u imi ayaan arkay wejigiisu isaga oo casaabay oo isbedelay oo ii cadhooday intaasu ku gartay ilaa waa rag isyaqaana inuu nebigu ku diiday calayhi salaatu wasalaam waxa kusoo kordhay wuxuu kusoo kordhayna waa inu soo labisayn fashaqaqtuha bayna nisaai dumarkaygii baan u jeexjeexay wy intaan dib ula noqdo ayaanu dee raggunbaa loo diidan yahay dumarow dee waydinkaa ah. food min foodad malkhabad ka faa'iidaysa riwaayinka qaarkood waxay tilmaamayeen fashaqaqtuhaa khumuran bayna alfawaatin markaasaan uga dhigay gambooyin iyo masare iyo ayaan faadumooyinkii uga dhigay faadumooyinkii dee xaaskiisu waa ina nebiye waa faadumo hooyadiina waa faadumo dumaashidiina waa faadumo inantu adeerka u yahayna ina xamsina waa faatima marka afartaa faadimo meesha ka ag dhawaa xaafadda ayuun baa idhi ui waa idinka ah jaanisaa ka faa'ideeya marka xadiidku wuxuu sii akirayaa bukhaari iyo muslim baa wariye in aan ragga loo xalaalaynayn si intuu nebigu siiye calayhi salaatu wasalaam wuxuu u siiyey in ama dee ay ehelku intifaacsadaan ama xataa uu iibsan karaba waa iibsan karaa oo uu intifaacsan karaa ilaa waaya waxa markaa aynu ka faa'idaysanaynaa wixii munkara ee liita mukhaalafe qofku uu sameeyo inaan lagu eeganayn leanna jar buu kasii dhacayaa walaalkaayo waa inaad soo qabato waa inaha aynu dusha ka sheego inuu mustafaadaadkana ku sheega wax dheeraada oo sii cusubba soo kordhinin wacan cimraan bni xuseynin radia allahu canh ana anabiya sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed qaala wuxuu yidhi ina allaha yuxibu ilaahay wuu jecel yahay ana ah, rasuula اllahi salى اllahu alayhi waslm abi musa alashcari baa warinaya xadiidka nebigu qaala wuxuu ihi uxila adahabu wاlxariir waardadii o dahabki iyo xariirta waa loo xalaaleeyey liinaasi ummati ummaddayda dhadigooda waxurima calaa dukuurihim labkoodana waa ka xaraam rawaahu axmed wالnasaa-i wاtirmidi wsaxaaxa nusuusta tartiibta uu sheekhu u sheegayaa saasay isu daba socdaan ummadda maxaa ka wada xaraama qaybtee bay wax ka xaraam yihiin xaaladee bay bannaanaan karaan sidaasu waa mabaaxif isdaba yaalo isfasiraya baabab isfasiraya wey marka xariirtan iyo dahabkan uu nebigu xaraamta ka dhigay maaha dadkao dhan laakiin waxa weeyaan waa labka ee dadkiga waa u xalaal buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam uxila dahabu waalxariir liinaasi ummatii waxurima calaa dukuurihim ummadayda ummadiisaas waxa weeye ummadda nebiga calayhi salaatu wasalaam loo soo diray oo dhan maaha inay gaalka fasax u tahay oo muminiintu inay ka xaraamto wixii muminka ka xaraami gaalkana waa ka xaraam laakiin goorta lagala xisaabtamayaaba ah ee lagala hadli karo waktiga uu dee islaamo intaanu islaamin dee arrimaha kale farciga lagala hadli maayo arrinka weyn baa lagala hadli doonaa oo diin la-aanta ah waaya xadiidkan kale cimraan ibnu xuseen waxa uu leeyahay ina allaha yuxibu ilaahay wuu jecel yahay idaa ancama calaa cabdi addoonkiisa kolkuu u barwaaqeeyo ee uu nicmo siiyo iyo khayr adduunyo an yaraa inuu ka arko ayuu jecel yahay ahara nicmatihi calayh ahara nicmati ilaahay nicmadii raadkeeda calayhi addoonka dushiisa inuu ka arko ilaahay wuu jeclaabaa wuu jecel yahay xadiidkani waxau isaguna xusayaa nicmada ilaahay addoonka uu siiyo iyo ziinada iyo quruxda iyo bilicda iyo maalka in uu ku mahadnaqo qof siyaabaha lagu mahadnaqayaana qowl way noqonaysa qalbigana waa noqonaysa ficilkana way noqonaysa sida ficilka lagu mahadnaqayaabay ka mid tahay qofku dhariyo dhuuniba inuu nicmada ilaahay wax ka muujiyo waqul icmaluu aala daawuuda shukra waqaliilu min cibaadiya ashakuur waama binicmati rabbika faxadi marka xadiidka marka darajadiisa la eego waa xasan xasanun bishawaahidi marka waxaadiidta kaleba markhaati furaysa la eego wuxuu gaadhsiisan yahay heer lagu daliishan karo ina allaha yuxibu idaa ancama calaa cabdihi nicmata an yaraa ahara nicmatii calayh macnaha isaga oo qofkii maal leh oo dhuuni uu cuno leh oo dhar uu xidho leh in haddana uu busbus iyo basaas uu leeyahay oo qof dib jiro oo dulliya la moodo ma wanaagsane nicmadii uu galay si kolka loo eego qofka bani aadamka ahi inuu xaalado kala duduwan maro way ku jirtaa meesha oo mararka qaarkood taqashufka iyo nolosha dhadhankeeda adag uu qaadan karo mararka qaarkood labis daciifa ah uu qaato mararka qaarkood labis wanaagsan oo bilicla uu qaadan karo siduu rasuulku ahaa sala allahu calayhi wasalam dar wanaagsan buu xidhan jiro ciidaha iyo wufuudda iyo jumcada iyo u gashan jiray mararka qaarkood dhariska miskiina buu qaadanayaa kaa hooseeya marba xaaladda marka qofkii in la arko inuu yahay qofkani qof ilaahay waxsiiyey oo aanu nicmadii qarinin waa mid meesha ku jira wey falaa ynbagii an yudhira bimadhar اlkaadibiina fii afcaalih bal yalbas wayudcim wanaxwi biqadri maa acطaahu llahu tacaala qofka markaa isagu lagu cidhiidhiye iska aan waxba haysan laftiisu dabaqadda dadka kale inuu isu egeysiiyuu ka hadlaya iyaduna dhibkeeday leedahay istixbaabu idhaari nicmat illaahi cala alcabd ida acطaahu allah wawasaca calayh waliyudhira dalika fii libaasihi wa طacaamihi wa sharaabihi wa maskanihi macnaha dharkiisa dhuunigiisa gurigiisa gaadiidka uu fulaya intaba inay ka muuqato wa kullu madharin min almadaahiri almubaaxati fi lxayaa waa shay jaa-is ahoo qofka u bannaan oo xalaal u ah qul man xarama ziinat allah alatii akhraja licibaadi wa ayibaati min ariq macnaha quruxda ilaahay addoommaha u xalaaleeyey iyo dayibaadka iyo nicmada ayaa ka xaaraantinimeeyey xaraam maaha waa xalaalo taasina waa waxa ay ka mid tahay adaabta insaan weliba mararka qaarkoodna markuu masel ama qofku yahay qof eh, madaxa ama qof culimaa oo dee haybad laga filayo si milgihiisa u qaadan karo ama dadka uu wax gaadhsiinayo ama dadka ula xidhiidhayo milgihiisa uu yeelan karo in uu waxyaabaha qaarkood la dheeraad noqdo waa maaragtay midhka uu dhiirinaya xadiidka sidaas daraaddeed baa rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka wufuudda qaabilayo dhar gaar lahaa oo bedladaa oo cagaaran oo casaana oo ka duwan kuwa kale waayo waxaa la doonayaa cadowgaa dhuuxus dagaalaa loogu subkadaa la yidhi midkanoo gaalka ah yimida qaabilaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam wax macnaa kordhin maysa inuu dacfi u muujiya inuu awood u muujiyo wey waqti aynu soo maraynay aynu arkaynay maaragtay kacbada iyo siduu rasuulku u dawaafayay sala allahu alayh wasalam sidaasay ahayd muxadisiintii cilmul xadiidka gudbinaya sida imaamu maalig oo kale marka had iyo jeer xalqadda cilmiga uu imanayo waxaa caado u ahaa in kursi dheer loo dhigo uu soo maydho u cadar soo marsado dar aada u wanaagsanna uu soo xidho meeshana uunsi ka sii daayo marka sheekha iyo xalqadiisa iyo waxoo dhami arag wanaagsan iyo udgoon wanaagsan inay yahay waa arrimaha muhiimkayga wacan caliyi radia allahu canh ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed nahaa wuxuu diiday can lubsi alqasiy xariirta in la xidho waa dharkii xariirta ahaa waaya walmucasfar iyo marada casaanka ah labadaasaa uu diiday rasuulku sala allahu calayhi wasalam waaya marka kaa hore ee qasiy iyo qasiy malaa labadaba waa dhacdaaye waa nooc ka mida xariirta oo sababta loo diiday ay noocaa noqoto kan kale mucasfarka ahina waa mid casaan la mariyey dhiiga ama cawla oo ragga arrinkiisa aan ku fiicnayn ama qofka waxbaa kaga dhegaya jidhka ama dharkii dumarka ee casaanka ahaa ayuu egaanayaa dumarka lagu yaqaanay gablaayo saar bay leedahay oo dhar cas bay xidhataa bay idhaahda marka dadkii noocaas ahay dumarka lagu yaqaanay inay maaragtay bilicda lahay gurigooda ku gashan jireen kiibuu u egaanaya wacan cabdillaahi bn camr radia allahu canhuma qaala ra'aa calaya anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu aniga igu arkay buu yihi asxaabigan sawbayni mucasarayn laba maro oo sibaaq la geliyey oo aada u cad fa qaala markaa wuxuu ihi ummuka amaradka ma hooyadaabaa ku fartay bihaadaa kan inaad xidhanto dee nebi maxamedo hadalkaa idhi maxaad u malay si kolka loo eegana waa maro mulfit lilandaar isha soo jiidanaysa dharka dadka muslimiinta ahee ee zaygaa islaamigaa ah xidhanu qofku iskaga dhex jiro wey laakiin dharka keeni karaa inuu qofkii bulshada ka dhex baxo casaankan iyo midabadan leh keenaya in la xanto la faalleeyo ilaan dadku dad unbay ku foogan yihiin waa kuwa yidhaahda xooluhuna waa cawstaaq dadkuna waa xantaaq macnaha wuxuuna isku dayaan un dad badan baan ka fikirin axwaasha ashkhaasta ka fikira dadka mustawahooda hooseeya marka intii isagana lagu dambaabi lahaa meel laga dhici lahaa ishuna soo jiidan lahayd la faallayn lahaa inuu dadkiisa iskaga dhex jiro dharka caadigaa ah iska xidho wey marka mucasirayn nabig wuxu war noocan waxa kufartay hooyada inaad xidhato rawahu muslim waa istifhaam inkaariya waa takliiba waidhaara lishiddati karaahati markay iska daaweeye kan si kale kolka loo eego raadkii xariirka ayaa isaguna mararka qaarkood lagu dhex dari jiray kaa casaanka wa can asmaa binti abi bakrin radia allahu canhuma anaha saxaabiyadda asma binti abubakar laydhaa waa abubakar sidiiq inantiisa zubayr bnu cawaam xaaskii annahaa akhrajat waxa ay soo saartay jubbatan meeshan jubbadda laydhaa jimcada inaanku xidhoo kale jubbata rasuuli sala allahu calayhi wasalam jubbadaa dheer ee dadka acyaanta ah iyo imaamkii ay xidhaan ayay soo saartay ma waa jubbadii nebiga dusha ka gashan jiray makfuufat aljaybi wاlkumayni wاlfarjayni bidibaaj makfuufa iyadoo lagu xardhay oo lagu lingaxay lagu dawaariyey aljayb jeebka jeebku inta badan de inagu kan wax lagu rito ayaynu nidhaahnaa laakiin waa halkan qoorta dilaacsan qoorta intan dee baldhamada laga furo wاlkumayn kumkuna waxa weeyaan halkan gacanta gacanta qaybtan hore ee ee soo laalaada weeye iyo walfarjayn labadaa meelood ee daloola ayaa bidiibaaj diibaaj lagu waxeeyey diibaajkuna waa xariirtii weeye waa xaaladihii laga soo reebaya xariirta ee bannaanaa ee ragga loo ogola oo adharkii oo lagu yaro xabaaradeeyo in bilica loogu sameeyo hadday tae kalarkii iyo haddii ay tahay halkan lagu ehm, rigrigo intaa baldhamada iyo jeefka oo mararka qaarkood dee kan lacagta lagu ritaba noqon kara wax aan badnayn oo aan dhaafsiisnayn afartii farood jubbadani waxay ahayd jubbad nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ka dhexleen oo la barakaysanayo lasii haystay wa asluu fii muslim wazaada kaanat cinda caaisha jubbadana caasho agteeda ayay ahaan jirtay oo dharkii nebiga ayay ka haysay xataa qubidat ilaa ay caasha ifka ka tagtay faqabadtuhaa aniga ayaa guddoontay oo qaatay ayay leedahay asmaa binta abakar warkii caashi dhibatay anaa qaaday ilen waktigaa ay asma dhibatay sida la ogyahay boqol sano ay ku dhawaatay taariikhda markaa tarjamadeeda eegto wa kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiguna wuxuu ahaa yalbasuhaa jubbadan wuu xidhan jiray libiidka xariirta ku taalay fanaxnu naxnu waanu u maydhi jirnay lilmardaa dadka buka yustashfaa biha ilaahay baa caafimaad loogu weydiis loogu weydiinayo waa la barakaysanayay oo ama qofkii ha loo geliyo ama intoo la maydho biyaha ha loogu maydho qofka ilaan jidhkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayay taabatay isaga laftiisuna saasuu sameeyey oo inantiisii zaynab markii ay dhimatee la kafmayy guntigiisiibuu soo furay markaasuu hi jidhkeeda xigsiiya kafantumaha ka sarrayso wazaada albukhaariyu fi ladabi almufrad wa kaana yalbasuhaa baashaa quruxda lee wanaagsan wuxuu u xidhan jiray ee jubbadda ah lilwafdi waaljumuca wafdiga iyo jumcada ah, labiskaas markuu wufuudda uu qaabilayo ayuu soo labisan jiro bahalo ku gaashaantaadahayd ama marka uu jumcada u baxayo waaya fiihi istixbaabu tajamuli liwufuudi walxafalaat xaaladaha gaarkaa ah, qofku inuu isqurxin karo iyo xaaladaha caamkaa iyo muuqaalka muslimiintaoo lagu wanaajinaya ayay noqotay muuqaalka noocaas ee isqurxintaee dabadda loola baxaya raggunbuu ku gaar yahay dumarku waa guriga fayadul calaa ibaaxati lubsi maa fiiha cardu arbaci asaabic marka wuxuuna lagu awilayaa inaanay afartii farood ka badnayn xagga ballaarka waxaa uu tusinaya calaa jawaazi tabaruki biaathaari nabiyi sala allahu calayhi wasalama bacda wafaati nebi maxamed intuu dhintay raadkiisa in la barakaysan karo raadkaasoo looga jeedo waxyaabihii maadiyaadkaha ama la taaban karayay ee laga dhaxlay sida timihiisii iyo dharkiisii iyo kabihiisii iyo waxyaabahaas oo dee waa tii la kala dhexli jiray boqortooyooyinkii muslimiinta inta badan gacanta ku hayn jiray inkastoo mararka qaarkood wax badani xajat xajatulwadaacna sida macruufka ah xajkiis uu xajay nabigu ee ugu dambeeyey kaasunbaabuu haadee sanadii tobnaad markii timihiisa uu xiray nabigu calayhi salaatu wasalaam ummaddu u qaybiyey si u barakaystaan waay laakiin arrintan kulamo mid ahaa falaa yajuuzu tabaruku biaahaari axad mahma sanat manzilatuhu bilcilmi wasalaax cid kale oo laakiin sida nebiga loola dhaqmayaa ma jirto ilaan ilaahay waxa uu siiye waxaan dadka kale la siinin rusushiina wuu soo khatibay marka hadduu yahay qof saalixaho wanaagsan qof caabida hadduu yahay qof sheekha hadduu yahay qof madaxa hadduu yahay qof karaamale hadduu yahay lama barakaysanayo ragga qaarkood baa sheekooda maradiisa uskagiisa cabi jire waa khatar cali ah, lagama dayan karo waayo khusuusiyaadkuu nebi moxamed lahaa ilaa afartameeye baabu siira kutubu siiraad ka akrii karaysa khusuusiyaadka nebiga waxyaaba u gaaraho ummadiisu aanay kagana dayan karin lana wadaagi karin oo ilaa afartameeyaabaa jira iyo waxyaaba rususha horeba uu kaga duwanaa inahaa dambe uu maaragtay xagga dambe ku xusayo waa intii aynu hore u sheegnay wey kitaab aljanaa-id dhar xidhashadii hore aynu usoo aragnay halkanna waxa uu ku hadl kaga warramayaa jinaasadii jinaasada xikmadda halkan loo keena waxa weeye iyo geerida qofku uu geeriyoonayo tukashada oo maadaama ay ku dhex jirnay axkaamtii salaada salaadaha la tukanayo waxaa ka mid a waajibka ah salaada lagu tukanayo qofka bani aadamka ee muslimka ah marka uu dhintee jinaasada salaat ljanaasa marka salaadaa iyo axkaamteeda iyo waxyaabaha qofkii looga baahan yahay ama cidda ku tukanaysa iyo shuruudda iyo adaabta ay iyo kayfiyadeeda in halkan uu kaga hadlo weeye saas daraaddeed baa halkan loo keenay laakiin axkaamta jinaasada guud ahaan ayaa markaa lagu sheegaa iyo wixii kale ee la xidhiidha waaya qofka muslimka ahina sidiisaba dee marna waa nool yahay marna waa geeriyeysan yahay Ah, labadaa xaalo ayuu arrinkiisu u qaybsan yahay marka xaaladii uu geeriyooday dadkii ka dambeeyey qofka wixii la gudbanaa maxay ah, afartii shay ee u waajibay iyo waxyaabaha sunnaha ah ayaa halkan ah, lagu xusaya marka jinaaza iyo janaaza labaduba waa jiraan laakiin in jinaaza la idhaahdo ayaa fiican waktiga magacan lagu tilmaamayaa waxa weeye marka uu saaran yahay maydku bahashan rarabta marka uu saaran yahay ayaa la idhaahdaa haddii aanu rarabtaa saarnayna tan masaajida la dhigan weye rarabta berigii hore rarar la odhan jiray meelaha laga goyn jiray qoryaha waxaa lagu magacaabaa nacash naxash baa la inagu naxash baynu marka janaasa ama jinaasa la odhanayaana waa markay isa saaran yihiin wuxuuna istusinaysaa qofka bani aadamka ah magaciisu waa kee goorma magacayaa le ma ruuxdaa le mise jirkaa leh waxay muuqanaysaa in magaca ruuxdu ay leedahay waayo qofkan intii uu noolaa hebel hebel baa la odhan jiray mar alla markii ilaahay digta ka jaray ee uu dhintay ayaa magacii lagala guuray midna waxaa la yidhi jinaasad ayaa magacaasaa loo bixiyey saa darteed baa qofku hadduu ruuxda ka dhinto qur-aanku uu magacii ka bedelo mayd loo bixiyey waman kaana maytan faaxiinaan qof dhintay oo ilaahay uu islaamka ku nooleeyay marka baabkan isaga ahay isna axkaam buu leeyahay axkaamtaa waxaa ka mida qofku kolkiisa horeba inuu u diyaar garoobo inuu dhimanayo dhammaanteen geeri baynu ku wada xukumanna dadku haba ka yaro warwareegaan oo haysir diidsiiyaan oo laa qadara allaahu iyo laa samaxa allaahu alla ma qadara idhahdaan eh, iminka hebel hadduu dhintay bay idhahdaan laa qadara allahu ilaahay ma qadare wuuba qadarayda macnaha way isdiisiinayaanuna wuu qadarayba wuuba ku xukuman yahayda marka qofkii waxaa la gudban inuu u diyaar garoobo oo barnaamijkiisa uu ku daro tallaabo kasta oo uu qaadayo ile baashu dirqi bay kugu sudhanta hamoodin in abwaali kugu xidhan tahay gadaankaagay sudhan tahay gadaanka adigoo halkaa ka baxoo kufown ama gaari jiro intaasaaba waxeedaba ku siman yahay marka isticdaadka qofku waxa weeye aya waktin inuu barnaamijka ugu jirto sida asxaabta ay u cabirayaan cabdillahi ibni cumar iyo markuu seexdo waa inaanu ku talagelin inuu soo toosayo markuu tooso inuu soo caraabayo guriga usoo heenayo waa inaanu ku talagelin saa darteed tawbadiisu waa inay badataa dulmiga uu qofku iska celinayo lagu leeyahay waa in uu bataa iqbaalka ilaahay uu ku leeya u qaabilayaa waa inuu bataayo marnaba ilaahay si aanu ilaawin daynta lagu yeelanayo waa inuu qof ilaa hadhowta xoolihiisa waa la iska qaybsan karaa waada la dafiri karaade dadkan dhaxlayaashu sibay xayraan u yihiine waxay odhan karaan warna daa daynna kumaad lahayn kaase aakhiro lagu dubayn karaa lagu qabsan karaaye inaad daynta iska bixiso ama xaasku ha kuu lahaata ama bulshada qaybahooda kala duwaniye barnaamijkiisa mustaqbalka o dhan haddii haddii haddii marka uu leeyahy haddaan halkaa tago haddaanu hebel kulanno haddaan dhintona waa inay dhex socotaa haddaan dhinto saasaa la yeelaya haddaan oo reerkiisa uu ku tarbiyanaya oo caruurtiisa uu sheegaa si ha dhowto aanay u qaadan waa iyo ama kaag ugu noqonin waana habartiisiiyo ciyaalkiisa idhahdaa hadhow markaan dhinto waan dhimanayaae haddaan idinka horeeyo saasaa wax u wadaysaan saasaa wax u baranaysaan saasaa wax u maamulaysaan saasaa dadka ula dhaqmaysaan waa inuu sheegaa oo dabeedna ay idhahdaan waa kii odaygu inoosii sheegay islaantuna waa inay tidhahdaan ciyaalkuna waa inay idhahdaan laakiin haddii kale baroorun bay qabsanayaan oo la aamusiin kari waayo waayo isticdaadkaasi waa inuu jiraa waxyaabaha islaamkeenu inuu suneeya waxa kamida ah qofka buka in lasoo bao waxyaabaha ugu balaarugaya isticdaadkan iyo diyaargarowga qofka ka caawinaya ayay kamid tahay qaar nafku ay ka baxayso iyo qaar dhintay iyo qaar jijabay iyo qaar sakaraada markuu arko wallahi adna sidan unbaa tahay buu odhanaya nafka wax gaara kama samaysida noocan unbaad lamid tahay marka waxyaabuu islaamku u dhiiriyey ciyaadatul mardaa dadka buka in lasoo booqo lasoo booqdo ayay kamid tahay waxyaabaha loo qabanayana ay ka mid tahay in loo duceeyo iyo in qur-aanka lagu akriyo iyo sidaa uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofka markuu booqdo wuxuu odhan jiray allahuma raba annaas mudhib albaas ishfi anta shaafi shifaan laa yuqaadiru saqaban ducooyinkaasuu ku akhrii jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam qofku waktiga uu buko ee uu sii dhimanayo ama sidiisaba bukaanu galo waxa wanaagsan inuu malihiisa markii hore ah, cabsida iyo rajada labadaasuu ku duulaya dhexdooda laakiin xagga rajaha ayuu sii badinaya nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam laa yamuutana axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna billaahi tacaala qofna yuu dhimanin isagoo malaha ilaahay uu ka malaynayo wanaajinaya mooyaane ilaahay baa wuxuu ihi ana cinda xusni danni cabdi bi addoonkaygu kolba sida uu iga maleeyo ayuun baan ka agdhowahay axkaamta culimmadu halkan ay kaga hadlaan waxaa ka mid a ah altadaawi bimubaax bilmubaaxaat inuu qofku marka uu xanuunsado istaaweyn karo dariiqo sharciyahoo mubaaxa uu isu daweyn karo dariiqo xaraama maya dad badan baa waxa ku dhacda intay bukoodaan ayaa ay u tagaan dadka qaarkooda yaala ama jin la shaqaysta oo laga yaabo in cudurkan haya mid kale ay ugu sii darayaan oo xanuunkii hayay dembina uu ugu darmo dariiqo shaydaaniya iyo tii saarka iyo tii wax la qalaya wax la gowracaya wax la isweydweydaaninayay inuu dawadii caynkaa noqoto taasina waa qalad weeye inuu culimada weydiiyo dariiqada qofkan bukaankaa loo daweyn karo ama dhakhaatiirta ama qof si wanaagsan u daweeya oo sunnaha waafaqsan dawadu way bannaantay laakiin waxaa ku xidhan un hab sharciga in laysu daweeyo qofku marka uu had iyo jeer ku sugan yahay fii xaalin khatira xaalad adag waa in towbadda la xusuusiyo daymaha laga bixiyo wixii dardaaran had iyo jeer si uu maaragtay u dhammaystirto arrimihiisa hadigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ahaa marka uu qofka u yimaado isaga oo sii dhimanaya in uu ku talin jiray in indhaha loo laabo indhaha oo kale waa kii lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isha araggu wuxuu raacayaa ruuxda markay qofka naftu ka baxdo aragguna wuu ka daba tegayaa sidaa darteed waa kuwan qofka indhihiisu taligmaya kor u kacaya marka waa in aragga loo laabo oo maaragtay indhihiisa la asfuro si aanu dadka argagax ugu dhigelin <clears throat> waaya waxyaabaha sunnahabay ka mid tahay qofku kolka u yimaado qof bukaana awiil daran inuu u duceeyo inuu maaragtay ilaahay xusuusiyo iyo xadiidka muslim uu tilmaamayo marka qof lagu xaadirsan yahay ama geeridu ay kusoo soo dhowle a u timaadaan faquuluu khayran fa ina almalaa'ikata yu'aminuun calaa maa taquuluun waxa aad leedihiin malaa'igta aamiin bay idin odhanayaane wax wanaagsan ha idinka soo yeedheen oo maaragtay qofka bushaaro waa insha allahu ilaahay uu caafiyaya insha allahu dembigaa laga nadiifinaya insha allahu jannadaa ilaahay ku geyn doonaa marka malaa'igtuna aamiin bay odhanayaano waa loo aqbali doonaa sida xadiidka aynu ku arki doonno waxyaabaha qofkii la gudban u yimid ee soo booqday qofkaa sii dhimanaya waxaa ka mid a ah inuu tawxiid u laqimaynta wax badan oo kale qofka lagu akriyi lahaa dadka qaarkood baa yidhahda yaa ku dilay kumuu ahaa bal noo sheeg waxaasoo dhan ayuun bay la galaano qofkii isagoo sii dhimanayay godobtiina raaciyaa arrimahaasoo dhan waxba yaan la isku mashquulin laakiin inta tawxiidka in loo qabto inta uu kari karayo in qiblada loo jeediya iyaduna haboon sa aynu sheegnay araggana loo laabo saxaabigii la odhan jiray bara bnu macruur ayuu nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasuu taladaa bixiyey iyo in qibladana maaragtay loo jeediyo akhrinta suuratu yaasiin iyo xukunkeeda iyadana waynu arki doonaa arrintan uu kasii hadlay uu leeyahay qaraaru majmac alfiqhi bishaani xukmi tadaawi waalcilaaji ibi macnaha culimada islaamku waxa ay isweydiiyeen buu leeyahay oo qaraar laga soo saaray taariikhdaa uu sheegaya leh waa labayo sagaashankii qofka iyo isdaweyntiisa isdaaweyntaasi qofku isdaaweynaya ama la daweynayo xaaladaha qaarkood waajib bay noqonaysa marka qofka naftiisii ay rooxayso ama dhibaato weyn imanayso ee lala daweyn karayo wax loo qaban karayo xaaladaha qaarkood daaweyntaasi sunnay noqon kartaa marka haddii dawada uu iska daayo bukaankani dacfi iyo tamardaro iyo hawlgabnimo ay ku dhacayso markaana sunnay noqon kartaa intaa wixii kasoo soo marka hadduu iska daayana mushkilad weyne aanay jirin hadduu isdaaweeyana ay maaragtay ay suuragal tahay waa iska mubaax markaa xaaladaha qaarkood karaahiyay noqon kartaa xaaladaha qaarkood mubaax bay noqon kartaa marka daawadani waxyeelo iyo dhibaato mooyaane aanay waxay soo kordhinaysaa jirin markaasunbuu odhanayaa daca ha lai qoosho bari ha lai qoosho dabeetana wax tandhaafo intuu dam isku siiyo qof ayaa isagoo sirioso xaaladiisu liidata ayaa dhakhtarka lagula soo cararaya cidnaba mu weydiinina wuxuu wuxuuhi wixii dawada lagu sheegay uun ka soo go-buuli mar uun marka inuu naftiisa khatar geliyo xaaraan iyo karaaho ayay noqon kartaa <clears throat> waxaa haboon qofku markanuu isdaaweynayo habkaa sharcigaa uu isu daweynayo in uu aamino ictiqaado dawadu inaanay waxba bogsiinayn biabciha laakiin ka wax bogsinaya uu yahay allah tabaaraka watacaala dawaduna ay sababtii u noqonayso qofka haddii la daaweynayo ama dhakhtar ama cid kaleba waa in idan laga qaadaa arhebelo ha lagu daweeye waxaaya waxaasaa lagu qabanayaa ka warran fasaxa bixiyo ile maalkiisa iyo jidhkiisa iyo intaba isaga ayaa wax laga weydiinaya haddii laakiin waama kooma ku jiro ama qof dee aanu ahaynba xaaladiisu caadiso qof walaniyo sabiya waxauu yahayna cidda weligiisa ah iyo ehelkiisa waa in lagala tashado weeye oo markaas fasaxii laga qaado inaha uu kasii hadlaya waa arimo kale oo iyaguna muhiimadooda leh oo khuseynaya dhakhaatiirta dhakhaatiirta aada bay uhaboontay inay axkaamta khuseynaysa wax ka ogaadaan fiqiga islaamiga iyo habku dadka u daweynayo iyo maxaa u xalaala maxaa u xaraama nidaamkan faranjiga markuu qofku dee habkaa waxu soo barto waa inuu akriyaa shareecadana taasuu maaragtay ka warramaya qofkii goormaa cawradiisii la banayn karaa iyo shuruudaha loo xidhayo oo ay ka mid tahay in la waayo horta qofkan masel hadduu lab wax daweynayo qofkuna uu yahay dhadig in dhadig loo waayo haddii waxa la daweynayaa uu nin yahayna oo meeshii gabadi joogtana horta waa in nin loo waaya adigu jinsiga jinsi lamid ah marka la waayaa ka labaad loo gudbi karaa xagga asfurnaanta inta loo baahan yahay un cawrada waa in la muujiyaa isagoo adinka daweynaya ilaa dabada waa inaan u feedin marada khatar cadiin <laughs> isagoo adinkaas uun ay suuragal tahay inuu eego maxaa meelihii kale ka khuseynaya waa inay joogtaa cid maxram iyo markaas khulwada meesha ka saari karta oo caawinay oo zawjkii iyo ehelkeedii ruux dumar ah oo aaminah iyo dadkaas waa inay joogaan shuruudaha kolley in dhakhtarku wax badan uu ka ogaado aad bay muhiim u tahay dhakhaatiirta lafdigoodana iyo wasaaradda caafimaadkuna dad muwajihiina oo diinta garanayo intaa loo baahan yahay kala taliya bulshada oo maaragtay ka caawiya iyaguna waa inay la joogaan waaya markaasaynu muqadamadaas maynu kusoo gabagabayn doona allah subxana wa tacaala